alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wa bacd sidaa imaamku inoo sheegay kitaabka la magac dhabay baynu bilaabaynaa haddii alla yidhaah kitaabku waa kitaab ku saabsan salaada weliba qaabkii loo tukan lahaa ee suubanuhu u tukaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh laga bilaabo xidhashadeeda ilaa ka bixiddeeda hawshaasi marka hawl sahlan ma ah sheekhu marka juhdi aada u ballaadhan buu ku baxay dadaal dheeraad ah ayuu ku bixiyey wuxuuna isku dayey laga bilaabo xidhashada ilaa ka bixideeda inuu adiladeedii uu la yimaado xagga sunnada iyo kitaabka wixii suuragal ah marka kitaabku waa kitaab qiimo badan intaana marka sii gudagelin kitaabkan cashirka aynu bilaabin waxaa iska munaasaba dhowr qodob inaynu tilmaanno oon ka hadalno qodobka koowaad waa sheekha kitaabka iskale tarjamadiisa mu'alifka dhaqan bay iska tahay in wuxuun laga yidhaahdo sheekhu magaciisa sheekh maxamed naasiruddiin ayaa la yidhaahdaa bn اlxaaj aw bn اlxaaj nuux ina xaaji nuux baa la yidhaahdaa magaciisana maxamed naasirudiin baa la yidhaahdaa qoys ahaan waa albaniya waa nin albani ah halkaasuu ku dhashay yurubtaasuu ka soo jeedaa taariikhdu sheekhu dhashay xagga hijriga waxaa la yidhaahdaa kun saddex boqol soddon iyo saddexdii hijrada u ayuu dhashay raxmat ullaahi tacaala calayh oo ku beegnayd kun sagaal boqol tobaniyo afarti waa xilli aan dhoweyn kun sagaal boqol tobaniyo afarti miilaadiga ayuu sheekhu ku dhashay albeniya wuxuuna geeriyooday kun afar boqol iyo labaatankii hadda ahaa kuna beegnayd kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii cimrigaa dheer ayuu sheekhu noolaa salawaat eh, raxmat ullaahi tacaala caleyh isagoo bay asagii aabbihiiba ka soo tageen albeniya sham bayna yimaadeen oo dhulkii waagi dambe sheekhu ku geeriyooday ah isagii aabbihiiba waxay ku soo koreen madhabkan xanafiga ah waagi dambena sheekhu waa ka istiqlaalo waa ka madax bannaanaaday nin muxaditha oo faqiiha oo wixii daliil iyo diin u arka ka diin dhigta ayuu ahaa saasuuna ku geeriyooday ragga hadda la yidhaahdo kaluu ka sheekhu ka mid yahay waa haniyun can اtacriif in loo tarjamaysto ama laga sheekeeyo sheekhu uma baahno cid walbaa taqaan nin jecella waa yaqaanaa nimaan jeclaynoo sheekha ka soo horjeedana waa yaqaanaa soomaalidu waxay tidhahdaa xantaada xabiibkaa iyo xaasidkaaba waa hayaan marka magaca sheekh albaani iyo taariikhtiisii iyo aqoontiisii iyo wuxuu ka tegay nin jeclaa iyo nimaan jeclaynba way ag taallaa wakhti badan marka ku bixin mayno intaa uun dhalashadiisii iyo dhimashadiisii ah inaynu tilmaanno ayaa munaasab ahayd sheikhu wuxuu leeyahay dadaal dheeraad ah oo uu ku bixiyey diinka alla ummadda in loogu yeedho cilmiga in la faafiyo ummadda la gaadhsiiyo la baahiyo kutub in la allifo kutubtaasoo u adeegsanhayay wuxuu aaminsanaaye xaq ama diin ah inuu ku gudbiyo oo adeeg ay noqoto muxaadaraad iyo musalsalaad fara badan oo cajala ayuu leeyahay sheekhu marka juhuud aad u fara badan buu ka tegey awoodiisa u badanna wuxuu ku bixin jiray xadiidka iyo fiqiga labadaa fani kutub dhowr ah oo tabargal ayuu ku leeyahay raxmat ullaahi tacaala aad wuxuu ugu caanbaxay in uu dar yeelo kuna dadaalo sunnada lana dagaalama bidacda iyo wix la halmaala akhiiran sheekhu waa geeriyooy raxmat ullaahi tacaala maalmihii ay geeridu soo dhoweyd sanawaadka u dambeeyey noloshiisa muslimiintu intii ku xidhnayd inaan ku xidhnaynba sheekhu waa isku maan dhaafeen masaa'il dhowr ah ayayna ku naqdiyeen sheekhoon lagu haystaa taana waa dhaqan iska jiray oo marka imaam uu cilmi yeesho oo caan noqdo xusaadna waa yeeshaa muxibiin badanna waa yeeshaa sheekh xaadi raxmat ullaahi tacaala calayhi ayaan waa waxaan usoo gudbinay wadaad meelahan ka istaago asaga wax ka sheegay markaasuu nagu yidhi maandhow waxaad yeelaysaan iska daya warkaas nimaan aan cadow iyo col lahayn waa islaan aan dhiig helaynin buuhi marka faraha hawshaa kala baxa buui qolyaha marka isku dayay inay sheekh intay weerar ku qaadaan ay kenyaba ka tuuraan o soomaaliya ku tuuraan ilan baasaboor somaaliya u haysan jiray raxmat ullaahi tacaala caleyh marka sheekhu xusaad badanna wuu yeeshay axibbo badanna waa yeeshay taa marka waxay keenaysaa in la qodqodo kutubtiisii iyo cajaladiisii iyo dhaxalkii cilmiga ahaa ee dacawa uu ka tegay baa la dabagalay nin walba marka intuu doonahaye buu ka qaatay nin sisan u qaatay iyo nin baasha deelqaaf geliyae sarbe baan loo baahnay iyo koox la odhan karo marka runta la sheego way insaafeeno sheekha xaqiisina waa siiyeen mulaxadaadkii iyo simbiruxooyinkuu ku dhacayna way tilmaameen saasaana aswaba wanaagsan inaad ruuxa ku kala tegin oo wuxuu yahay aad siiso haddii uu leeyahay mu'aakhada cilmiya khata' diineed oo looga baqayo ummadda inuu ay ku aafowdana in la tilmaamo si edab ay ku dheehan tahay oo miisaaman way fiican tahay mulaxadaadka sheekhu waagi dambe adugu la keenay ee sheekh lagu eedeeyey marka lasoo ururiya afar masala u waaweyn afar masalo ayaa u waaweyn masalada koobaad waa mowqifu shaykh min masalati aliimaan iimaanku muxuu yahay tacriifka uu ka bixiyey iyo go-aanku sheekhu ka qaatay far baa ku goda masalatu alkufri wاtakfiir ra'yiga uu sheekhu ka qabo sheekh albani raxmat ullahi tacaala calayhi ayadna far baa ku godan masaa'il ku tacalluqa asifaat na iyadna waa lagu eedeeyey oo sheekhu bacdu ahli sunna ayuu wuxuu tilmaamay inay ku qulween ihbaatka sida daarimi iyo rag mid ah ihbaatu lxaddi lilaahina waa inkiray masaa'il dhowroo noocaasa oo sifaatka ku lug leh waa lagu yar eedeeyaa masaa'ilka kale lagu eedeeya waxaa ka mid ah mowqifuhu min a'immati الnajdiyiin qolyaha aima dacwa najdiya la odhan jiray dadka qaarkoodna wuxuu yidhahdaa sheekhu waxaa ku jira tashadud iyo ghuluwi fii madhabihim maxaa cabdiwahaab baana bilaabay asagaa hadallihiisaana laga qaatay ilaa aminkanna ghuluwgii ma aysan ka waantomin way daba joogaan buu ku gabagabeeyey hadalkiisi afartaa adu aas-aas ayaa u badan waxyaabaha sheekha lagu haysto labadan dambe ee ku saabsan mowqifkiisa ku aadan culummadii reer najdi aniga aad ilama sii dhib wax saa usii weyn ma aha waa aragti shaksi ah oo طaa'ifiya jamaaco sheekhu uu ka qaatay saxna noqon karta khaladna noqon karta xataa hadday sax noqotana wax weynoo nagaga sii xidhan ma uu jiro inay khalad tahay bayna u badan tahay mowqifkiisa ku aadane gale masaa'il ku tacalluqda sifaatka sifo toosoo sheekhu uu inkiray anuu garan mahayo sifa toos uu inkiray hadda nimanka eedeeye eedeeye kuma arag sifa sifa loo tiri sheekhu inuu inkiray kutubtiisa meelo kale ku sugan laakiin masaa'il caqligu uu keenayo ilaahay unkisu xad maleeya mise ma laha oo iska badahi ah iyuu sheekhu inkiray saxna ma ah ilaahay unkiisu way kala baxsan yihiin xadka la sheegina waa midda ee ma aha sifa rabbi ku tilmaaman yahay oo lagu baryi oo loogu dhowaan ma ahee ilaahayo uunkiisu ma u dhexeeyaa farqi iyo kala baxsanaan iyo kala socnaan ilayhi yascadu alkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu gacmahan cirka u taagayna keeni xanuunsaday cirku fiirina indhaha la wada taagay xagga maxaa inaga jira yaa inoo diray ilaahayo uunkiisu waa kala baxsan yihiin qadiyadaas oo ay salafku ka hadleen oo ay sugeen cabdullahi maarag iyo raggii lamidka ahaaba oo sheekhu yar diiday waa jira howlaha noocaasa laftirkoodu wax weyno kusii xidhan ma jiro marka hadda imaam miisaan la saarahayo marka nin imaama miisaan la saarayo wax weynoo saa hadda lagu sii tabdiiciyo wadaadka ma muuqdo laakiin waa un akhdaa cilmiga ah galay in la baraarujiyana way mudan tahay labada qodobee laakiin ku saabsan iimaanka iyo kufriga waa laba qodob oo khatar ah wa ficlan mana raba inaan kusii fogaado wakhtiga iska yare sheekhu marka la soo gaabiyo masalatu liimaan wuxuu ka qabaa ra'yiga ay murjaadu ka qabto wuxuu yidhaahdaa sheekhu markuu tacriifinayo raxmat ullahi tacaala calayhi aliimaanu qowlun wa camal wa ctiqaad saddexdaa buu maray sidii salafku u mari jireen laakiin aafadu waxay ka imanaysaa markuu sheekhu yidhahda waan tafsiilinhayaa markuu sheekhu tafsiil usoo dogo yidhi waan faahfaahin wuxuu ku leeyahay acmaashu iimaanka waxay ka mid tahay kamaalkiisa waa min aliimaani alkaamil awa min kamaali aliimaan marka acmaashu marnaba ma noqoto cinda shaykh ma noqoto rukni ama sharti lisixati aliimaan wuuna caddeeyaa qadiyadaasoo qadiyadu sheekhu barbara ma aha kutubtiisana wuu ku caddeeyaa sida silsiladoo kale xukmu taarik asalaa oo kale mawsuucatu eh, albani fi alcaqiida oo kale wuu ku caddeeyaa wuxuu qarsadana ma ah wuxuuna sheekhu leeyahay ruuxa hadduu aa shahaato shahaataynka laba macnahoodana aamino wixii caqiidee waajibana qalbiga uu ka ictiqaada hal camalla weligii uusan la imanin hal waajib salaadda laga bilaabo ilaa waxa ugu yar ee diinteenna uusan la imanin saana uu ku dhinto wuu badbaadayaa waa min ahli janna bimacnaa xataa hadduu naar galo ku waari mahayo bimacnaa kaafir ma aha wey waa mu'min naaqisu liimaan ama naarta waa ka badbaado jannuu geli ama hadduu galo ku waari maayo calaa aqali taqdiir waa maxay mu'min naaqisu liimaan laa yukhallad fi nnaar halkaasuu ku gebagabeeyaa wuxuu sheekhu gaadhsiiyey ninka yidhaahda taariku salaadku waa kaafir taariku salaadku mu'min ma aha ruuxu yidhaahda oo islaamnimada u diida waxaa u dhuuntay buu leeyahay caqiide khawaarij isagoon isgaranayn halkaasay la gaadhay sheekhu silsilada uu ku tilmaama hadal macnuhu sidaa yahay waxaa inta badan sheegahayana waa riwaaya bilmacna ila af soomaaliya baan ku hadlahayaa halkaasuu sheekhu la gaadhay silsilada mujalladka toddobaad buu ku yidhahdaa qismiga weliba koobaad taariku salaadka waa ku tilmaamaa waa ku adkaa sheekh hawsha ayadaa dadka qaarkood isku daya sheekh inay difaacaan waxay ku dhageen sheekhu wuxuu yidhaha alimaanu qawlan wa camal alimaanu qowlan wa camal laakiin waxay ka ilduufeen camalka sheekhu muxuu oga jeedaa isagaa faahfaay wuxuu ku yidhi camalku ma aha shartun lisixati اliimaan mana aha rukni waa juz gabal ka mida iimaanka weeye oo laakiin wax dhammaystira waa buuxiya wuu kabaa ee ma aha la laimaashihiisu ay tahay asaasi la-aantiina uusan waxba asaxaynin ma aha saasuu sheekhu caddeeyaa hawlu barbarana ma aha bal wuxuu yidhaahdaa ninka yidhaahdaa acmaashoo dhan waajibaadka acmaasha waajibaadkaa waxay ka mid tahay min xaqiiqati aliimaan oo ka tegiddeedu ayadoo la awooda laga tagay laguna dhintay waa lagu gaaloobahayaa ninka sidaa yidhaahda caqiidatu alkhawaarij walmuctasulu aaminay wuxuuna yidhahdaa alimaanu qowlu wa camalu wa jamiicu alacmaali asaalixa waa shardu lkamaal walaysat sharta sixatin khilaafan waa binasihi intaan dambe khilaafan lilkhawaariji wاlmuctasila halkaasuu sheekhu ku gebagabay waa masale iska cad ra'yiga waa caqiidat اlmurji'a salafku ra'yiga laga yaqaana waxa acmaashu waa saddex qaybood mid waa shardu sixatin aw rukni liliimaan midna waa shardu kamaali liliimaan oo waa acmaasha la yidhaahdo waa min kamaali اlwaajib midna waa iimaan mustaxaba acmaashu iimaan rukni ah iyo iimaan waajibah iyo iimaan mustaxababa way noqotaa sheekh albani laakiin laba rugni unbuu ku ogol yahay laba god oo wuu leehay ama waa waajiba ah, ama waa mustaxabe marnaba ma noqoto iimaanka shardi ooma noqoto ama rukni ka mida ma noqoto rukniga hadda waxaynu oga jeednaa salaadu waa taqaanana arkaanna way leedahay waajibaadna waa leedahay sunanna way leedahay shay haddii laga tago la kabi karo iyo shay salaaddii hadii laga tago ay burayso ma laha acmaashu waa sidaa cinda salafi saalix marka la khulaaseeyana sheekhu shubada u dhuumatay waxaa weeye uu ku simbirraxday acmaasha waajibadoo dhanoo laga tago adoo kari kara saana aad ku dhimato islaamkaa lagaga baxaa siday caddeeyeen a'immadu isxaaq bnu rahuya isxaaq bnu ibraahim alxandali imaam ahli khuraasaan wuu caddeeyey madhabu salafuna sidaa ku soo guuriyey ibnu cuyayna hortii caddeeyey ragga kutubta qoroy oo dhan ee kutub uliimaan shariica alaajuri ibnu bata axmed bn xambal wiilkiisa cabdullaahi ahaa ibn abi caasim raggii kutubta qor laalakaa'i hibatullahi abari kulligood way caddayn qadiyaduna sidaa tahay acmaashii waajibada ahayd adoo la iman kara haddaad saa kaga tagto ood ku dhimato ma tihid muslim dhintay waxaa tahay nimaan muslim ahay waa acmaashi oo dhan marka waxaa loo yaqaanaa taariku alacmaali kuliyatan ninkaa wey ninkay salafku takfiirinayaan sheekh albaanina uu leeyahay waa muslim naaqisu liimaana acmaasha inteeda kale afraadda iyo aaxaadda marka camal camal loo fiiriyo salaaddii maalan keligeed la eego ama soonkii gooni loo fiiriyo ama zakadii gooni loo fiiriyo wixii la halmaala taasi in wax lagu tagfiriya fardi fardi alacmaal alwaajiba waa madhab alkhawaarij walmuctasila fardi walboo waajib ah walbo walboo iimaanka ka tirsan gooni ahaan haddaad ooga tagta gaal baad tahay hada huwa madhab alkhawaariji wاlmuctasila waa meeshuu sheekh ku simbirracday laakiin salafku maxay leeyihiin waxay leeyihiin laba fiirma annagu aan leenahay mar waxaan dayaynaa acmaashoo dhan oo duuduuban acmaashoo dhan oo duuduuban kulligeed ninkii ka taga maca alqudrati calayha muslim ma aha kuna dhinta sidaa camal waaxidoo mucayana ninkii ka tagana waxaan eegaynaa shareecadu camalkaa waxay ka tiri daliilka khaaskee ku yimid camalkan bixaddi daatihi baynu dhowraynaa bayna amaan eegaynaa waynu isfahnaan u malayn haddii camalkan bixaddi daatihi aayad qur'aana ama xadiid ama ijmaac muslimiin uu ka yidhi waa kufri ka taga waxaan leenaha waa ku takfiirin mayna camal waajibuu ka tegay ee waxaan ku takfiirinaynaa salaad buu ka tegay sharciguna ka man tarakaha faqad kafar waan isfahnaan u malayn marna waxaan leenaha waxaad ku gaalowday camal waajib aba ilaahay darti oo lamada iman weligaa ilaa ad ka dhimanayso marka waa warcad ma maaha marna waxaan leenahay waxaad ku gaalowday zaka aad bixin weyday waxaad ku gaalowday salaad aad kas oga tagtay oo maxaa ii gaalaysay xadiidkana kugu dhagan wadaadow kuma lihi waxaad ka tagtay acmaaloo dhan baad ka tagtay kumana lihi camalkan ka tegidiisaa gaalnimo ah sidiisaba E waxaan ku leeyahay salaad baa la yidhaahdaa camalba ha noqotee daliil gooni ah ku yimid asagaana kugu dhaga siniyasaad waa la kala soocaa baa la yidhi warku macad yahay mise weli waa qulban yahay sheekhu marka meeshu ku simirda waa halkaa oo wuxuu arkay khawaarij oo leh iyo muctasiloo leh camal walbo waajib ah ninkii ka taga hee wuxuu ka tegay iimaankii barhkii iimaankuna ma qaybsamo iimaanka barhkii ninka ka tegay wuxuu la mid yahay kulligii mid ka tegey iimaanka kulligii ka tegna gaalba weeye ku leeyihi sheekhu marka khawaarij ka carar iyo muctasile ka carar waxay u geysay inuu murjaa u galo haddiise uu fahmi lahaa sheekhu ama wax u heli lahaa inay laba kala maab tahay waa laba kala meesi wixii oo duduubaniyo asagoo kala qadqaadan wuxuu soo saraf iyo jumle ma iyo jumle soo lama kala yaqaan acmaashu markay tafaariiq tahay camal walba gooni baan u fiirinaynaa waxaan leenahay maxaa adilo kugu timid ka tegidaada waa bodogooni u tuman marna waa acmaasho dhana wada socota ninkii ashahaatayn hal ba weligii asagoon la imanin ilaahina aan ugu dhowaanin saa qalaf ku yidhi xaggee u socday marka horeba islaamnimaduu sheeganaya maxay ahayd idan waa in camal guud lagaa helo walow fardi ba allah ka dhigay labadaa qodob in laisku khaldan ma aha waana labada sheekhu isku khalday alkaana uu ku khaldamay weliba uu la fogaado wuxuu dhahde ninkii khilaaf khawaarij buu u qodobka labaad ee uu sheekhu ku khaldamay waxaa weeye masalada ee kufriga kufriga marka lasoo gabagabeeyo sheekhu wuxuu ku gebagaboobay ra'yigii jahmiyada oo wuxuu yihi gaalnimo maba noqoto waxaan qalbi ka dhicin kufrigu waa un qalbi acmaasha daahirkeed samaysaanee af adin ka dhacda gaalnimada ma noqoto sheikhusyii halkaasuu ku gabagabo waana adkeeyey waana ku dagaalamaa kutu badanna hawshaa waa ku cadeeya waa ku sharxa hadda faahfaahin badan kama gaadhay khulaasadu waa intaas wuxuuna waagi dambe qabay nin walboo gaalnimo ku dhaca qowl ama fal ilaa la ogaado caqiide ahaan wuxuu aaminsan yaha lama tagfiirin karo bal wuxuu idhi xataa yucriba dalika bilisaanihi ilaa uu ku war la soco waan gaaloobay lama takfiiran karuu leehay halkaasuu caddeeyo binas riwaayo kale wuxuu leeyahay xataa yatabayana minhu annahu jaaxid sheekhu maasha waa ku fogoodo wuxuu la yahay madhabkii jahmiyada fi lkufri watakfiir ra'yigana waa ra'yu ljahmiya salafkuna beri bay ka yihiin badan oo sheekha ammaanay oo sheekh inubaas ka yahay oo shanqiiti ka yahay oo ibnu cuthaymiin ka yahay oo nin walboo caalim oo sheekha soo gaadha ama yaqaanoo sunni oo salafi ah ay kamid mid yihiin baa sheekha ammaan laakiin ammaanta waxba ku tari mayso marka shay xaqiiqaa lagugu haysto soo ruwaadda mayda arag iyo ardada xadiidta warisa waa jabal ina wuxuu waa daciif idaa rawaa can fulan fa huwa daciif saaxibu munkaraat waa awhaam ninka xogtaada haya iyo ninkaan hayn laba kala baab wey wanaag baa kaa muuqda tukan baa tahay khushucsanoo ooyahaya waa ahlu khayr baan ku leehay korka kaa ark laakiin wadaada dariska kula ah ama guriga kula degan ee dabacad xumadaada yaqaan iyo qallafsanaantaada iyo hunguri xumadaada iyo salaad la'aantaada warka hadhow miyaa lagu kari nin ahlu khayru ahaa ee maka taraaxi la tukanhayo ilmadu saa u shubi jiray ilmada ha ka dhegaysanna bukuleha ana aqaane iyonku gaade waan isfaanaan u maday xog hoose wadaadihii hayay baa ku garla qadiyadda sheekhu inuu caalimaha muran ma laha inuu juhuud badan ka tegiyo dadaal badan muran ma laha laakiin xaqaa'iqdan lagu hayso sheekhu ma ka sugan tahay haa kutubtiisa walibay ku qoran tahay iyo iyo rasaa'ilkiisa qadiyadda marka qadiyad lagu khaldami karo ma aha saa darteed ayuu masaa'il badan iyo oo nawaasili xawaadil isku hayay ayuu wuxuu ka istaagay mowqif aan wanaagsaneyn asagoo ka duulahay usuushiisa intaas sheekha aan kaga tagno ee labada masalo labada godba oo madhab jahmiya fi اlkufri wالtakfiir iyo madhab اlmurja'a fi اliimaan labadu waa laba khatar ah waa laba bidcoo waaweyn mid ayadoo ninkii laga helo cinda ahli اlcilmi muslimba ma aha oo ta jahmiyada ah midna oo irjaa fi اliimaan ayadna cinda jamaaca min aلsalaf kufri weeye waa laba bidcoo waaweyn aad ha looga taxadaro ha layska ilaaliyo ninkii ku dhacana ummadda ha looga digo waa meeshuna wax ka qulban yahay wax ka khaldan yahay wey haddaana isla fahamsanayn iimaanku muxuu yahay oo kufri iyo gaalnimo maxay tahay weligeen isla heli mayno waan isku wayaaynaa un waa isku daalaynaa laba carab ma kala bay iska noqon hadhow wuxuu ku dhihi waxaan ruuxa aad ku tagfiirisay waa khaarijinimo iyo waad fogaatay wadaadow khaariji baa tahay xaruuri baa tahay takfiiri lanna okiyaalo wuxuu wataa adugu aadan wadanin tusaale gaabanaa idin siiyo fiqiyaad wax ku fahantaani kutubta shaaficiyada iyo madaahibta o dhan waxaa ku qoran wadaad baa wuxuu ku yidhi biyahan waa nijaaseha ku weysaysani ama wuxuu ku yidhi weelkan waa nijaasee biyaha darsanin ama wuxuu ku yidhi maradan way nijaasowday ha ku tukanin fuqahadu maxay yidhaahdeen waa nin cimaama oo lagu kalsoon yahay oo mara la qabto oo lagu daba tukado salaadu ku asaxdo oo gabdhaha loo meheriyo la siiyo way qiimo badan laakiin waxay dhaheen fuqahadu warkaa laga dhagaysan mahayo idaa kaana mukhaalifan fi lmadhabi najaaso maxay tahay haddaan isku khilaafsannahay kaba dhegaysan mayno warkuu leeyahay weelku waa nijaaso iyo biyuhu way nijaasoobeen iyo maradu way aafaysantahay laga dhagaysan mayo haduusan nagu ahayn nugu madhab ahayn ousan nala waafaqsanayn oona isla fahamsanayn waxa wax nijaaseeya iyo cadadka nijaasaadka waan isfahanaa ilay tahay matagaada waxaad ka aaminsantay inuu nijaaso waad baa nijaaso ma aha mata gaadhay maxaad ka leedahay wadaado markaa adigu nijaaso ka qabto waa nijaas baad dhihi ha ku weysaysani biyaha nijaasaa gaadhay weelkan ha biyaha darsanin maradan ha ku tukanin dhan kale kaba fiiriyo neef xoola ah saaladii baa gaadhay kaadidii baa gaadho cadkiisa iyo caanihiisaba la cuno culimo badan maxay leeyihiin waa daahir bay dhaheen xoolaha cadkooda iyo caanahood la cuno kaadidoo saxaabada nijaasada ma aha hilibkoodii caanahooday la mid tahay oon laska nadiifin mooyeen istiqdaar abci a ku jira mooyaan sharcia kuma jiray dheheen halkaasay la mareen adu maxaad aaminsan tahay adoo hashahaneedhayo lisahay hadday aayar intay la sibrabxda kaadi kugu soo dhow weelka kaaga dhaco waa la daadin soo ma aha hawlihii reer macalin shaaficiyada madhabkoodi canihi waa la qubi waagi markay caana yaraan dhacdo la rafaaday geelina caano yareeye caanihii daadinti lagu daalay mutaakhiriinta shaafici waxay yidhaahdeen saa uha laska tuuraha laska dham warka waad fahanteen baan u malay almuhim waxaan oga jeedaa haddaadan wadaadku haddaydan wadaadku ka wada soconin maxaa nijaaso ah maxaana weel iyo biyo iyo mara ku nijaasoobaan isla keeni maysaan hee waxaana nijaasa ah nafs alqadiya markaad masalatu lkufri wa takfiir marayso wadaadku waa inaad ka wada socotaan maxaa lagu gaaloobaa haddaydan ka wada soconin adna uun xaadhihi weliga tahay murji baa ah, oo geesa asal xukuugan weligaa takfiir khaariji ah oo dhiigga ku halli soomaali markuu isku baabi'i la kala bixi maayo ardadu intaan wakhtigu fogaanin masalatu aliimaan waalkufri ha iska taxqiijiya ha barteen wakhti badan ha ku bixiyeen ana ku dadaaleen maadaama sheekhu tilmaamay oo yidhi ninka taariku salaad gaalaysiiyaa wuxuu waafaqay bacda aqwaali alkhawaarij ra'yigaa laftirkiisa waxa yidhahda ibnu rushdi fii kitaabihi bidaayat اlmujtahid ra'yigaa marka in la tilmaamo khulaaso yar aan idinka siiyo waa jeclaan lahaa masalat اlkufr watakfiir intaanan fogaanin xisaabahaygana sii geli maayo hadda marku xasaan hawshaa bilaabo uu bilaabi baad is laakiin waa idin khulaasay waxaad iska ogaataan in axkaamta kufriga takfiirka la barto waa waajib ma aha sunno iyo mustaxab midnaba ma aha diintiinnaa ku xidhan waxaa ku xidhan ruuxaad gacal ka dhigan eed xidhiidhin iyo ruuxaad goyn baa ku xidhan waxaa ku xidhan kaad ka guursan iyo kaadan ka guursanaynin waxaad ku xidhan kaad zakada siin iyo mid kaadan siinaynin waxaa ku xidhan midkaad gawriciso cun iyo kaadan cunaynin waad fahanteen bam axkaam diin oo dhan baa ku xidhan hadduu ilaahay isu baniisu inoo sheegeen afcaasheennu iyo aqwaasheennu macsiyo iyo taacaba inay isu dhex taal kufriyo iimaan isu dhex taal bini aadamkiina macsiyo iyo daacaba waa ka dhici kufri iimaanna waa ka dhici mid walbana axkaam baa ku xidhan oo ku daba fayshan oo lagaa rabo xuquuqda inaad siiso ninka iimaan leh inaad ahal ka dhigto walaal ka dhigato qoyskuu dooniba ha ahaado soo ma dhextaal ninkii gaalnima lagu helo axkaam buuley oo mucaadaad iyo in laga fogaada ah iyo axkaam dheero hadda ayna geli karin idan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi maxaan isku ogeyn fahuwa waajib axkaamu اlkufri inaad barato watakfiir waa waajib diineed waliba cala alculamaai wa طalabati اlcilm caamaduna waxay waajib ku noqon markay u baahdaan inay la tacaamulaan dadka gaalada ah iyo dadkaan muslimiinta ahayn dadka diinka ka baxay waad u baahan tahay inaad tidhaahda he aada iska hubsato zakadii xaggeed ku bixin nabi allow waxaa ligu yidhi kafaaro qoor inaan xoreeyo marka qoorna haddee ma maa adoontayda ma xorayn karaa nabi allow nab wuxuu u yeedh la kaale waa la imtixaanay imtixaanka markay ku baastaa le ictiqha fa inaha mumina maxaa loo imtixaanaya ka jawaaba hade waxaa ku tacalluqay xugum sharci ah qoor mu'minada in la xoreeyo saxaabi bayna kaga xidhanta nabiguna waa u yeedho wuxuu yidhi aan baadhna u kaaday inay mu'mino tahay la ogaada muslimo tahay markii la ogaado kadib ayaa he layidhi way ku baxaysaayo ku bixi ma aha hawsha hawl isku ordaysa ninkaa doonta iska laacama u dhiib hawshu ma ah waa la baadi waa la ogaan markuu ishkaal jira wey labsi jira wey qodobkaasi waa qodob qodobka labaad waa in waa qadiyadda haddaan soo baraarujiyo ah wadaaduhu waa isku maadhaafin masaladu ummaddu way ku dirirtaye iska ogow wadaadkaad wad hadlaysaan ama aad ka qaadan masaladan iyo diinkaba aad ka qaadan mowqifkiisa iyo ra'yigu ka qaba iimaan iyo kufri nijaasan kugu miaaliye muxadiiin miaal aan kaaga keeno muxadiiin waxay yidhahdeen wadaadka iqada imaamka haduu wariyo xadiid taageeraya bidcadiisa la qaadan maayo wa imaam waa iqo waa jabal laakiin waa murji ama wa jahmi ama waa khaariji ama waa xawa naasibi ama waa raafidi ilaa aakhiri اlqaa'ima xadiid wuxuu wariyey taageerhaya wuxuu asagu aaminsanaa waxay dhaheen markaan waxaa jira tuhmaa jirtee laga qaadan maayo bilaaba uu xoojinhayo bidcadiisi waa jamaaca min muxadiiin baa ku tegay usuuliya kugu miaaliyo usuulin waxay idhaahdeen wadaadka mujtahidka caalimka ah khilaafkiisa la qaban mahayo waxbaan laga soo qaadi mahayo masaa'ilka lagu ijmacay hadduu nagu khilaafo goorma hadday masalada ku saabsan tahay masaa'ilku ku bidcoobay masaa'ilku ku bidcoobay ummadda uu ku khilaafo ee mubtadici way lagu lahaa maalan nin qadari ama muxuu ahaay raafida ama shiici ah ayay culammadu waxay ku ijmaaceen masale shiicadii lid ku ah khawaarijtii lid ku ah muctasila lid ku ah markaasuu yihi ukhaalifukum fii dalik waana mujtahid imaam caalim balaay ka dhacday waxaa leey warkaa wax laga soo qadi maayo horaan baabaan kugu haysanatan adigaa kaa dhegaysa khilaafkaadu khilaafkaadu waa ka laa khilaafin hayru muctabar asalka saddexaad ee muhiimka idiin ah in badanna laydinku wareeriye waxaa weeye muslim xaqdaro ah lagu gaalaysiiyo iyo gaal xaqdaro lagu islaamiyo keebaa daran wadaadow ma isweydiisan weligii duqaydii masaakiinta soomaalitan ay ku daaleene balgaa ma isweydiisay ruux muslim ah oo xaqdaro lagu gaalaysiiyo iyo gaal xaqdaro lagu islaamiyo keebaa daran ma is isweydiiseen waa masale khatar ah cinda ahli اlcilm laa cinda ahli اljahaalati waالsafaaha waxaa daran gaal xaqdarro lagu islaamiyo nin gaaloo geesa waaweyn ama murta waxaa tiri muslim weeye bala ka dhacday ka leexda anuguna wadaad muslima fiican baan waxaa adhi kaafir weeye geesa waaweyne ka leexda labadaa keebaa daran inaad fahantaan baan rabaa cinda ahli اlcilmi waxaa daran gaal koofiyad islaam lagu caamiyo middan ay maxay u daran tahay wadaadduhu waxay yidhahdeen majlis aada fadhiisatooda wadaadka waxba ka faa'iidin laguma noqdo intii la yaqaano hadii la celceliyo maxaad faa'idaysaan sababku waxaa weeye culummada muslimiintu waxay isku raaceen oo ku ijmaaceen gaal ninkii islaamiya bikayri xaqin inuu kaafir yahay waa ijmaac ambiya kama dhibcaan ah daa'ifo walba muslimiinta kamida soo guurisay salafkaa soo guuriyey muctasilaa soo guurisay ashaaciraa soo guurisay maaturidiyaa soo guurisay murjiaa soo guurinaysa nin aan guurinin ma jiro ijmaac bannaanka yaalla wey tan kale laakiin oo ah ruux muslimoo xaqdarra lagu takfiiriyo ma lagu gaaloobahayaa khilaaf baa ka taagan jumhuur ahli cilmina waxay qabaan inaan lagu gaaloobayninba waa macsiyo iyo waa dembi haddii ad ijtihaad iyo taawi lagu dhacdayna aan lagu haysanin haddaad ka sii idabdarro oo la kacdana dembi lagaaga qorya kabiir kabaa'ir tooba u baahan wey laakiin gaalnimo ma gaadhsiisano cinda ah, jumhuuri ahlilcilm ibn cabdilbar iyo khayrkii waxay soo guuriyeen xadiidkii odhanhaya man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa biha axaduhuma wuxuu ihi jumhuur ahlicilmi waxay dhaheen xadiidku waa calaa hayri daahirihi lidalaa-il halka xadii axaadiid lamid asagoo ah ku macnaaba ku timidba sidaa darteed bay saxaabadu badankood ama kulligood sidai lasoo guursho anuu badankood baan aaminsanahay laakiin ibnu taymiya jamaca waxay yidhahdaan kulligood saxaaboo dhan waxay soo mareen khawaarijtii takfiirinaya saxaabadii muslimiintii awliyadii ilaahay taabiciintu maxay dhaheen miyay takfiiriyeen xadiidka ma aysan marin man qaal liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhumaa faqad kafara axaduhumaa wajaba e, kufruhu bitakfiirihi ma aysan marinin xaggey ka martay saxaabadu xadidku xaggey ka mar saxaabada oo dhan maxay oga uldoofeen ama badankood maxay oga uldoofeen xadiidka wuxuu leeyahay ibn cabdilbar waa hayru daahirihi baa lagu xambaari madaagsi lagu xambaari mahayo lidalaa-il adiladuna way xoog badan tahay wuxuu daliishaday asagii keyrkiiba ay tilmaameen waman ramaa mumina bikufrin fahwa ka qatlih fii saxix bukari somaydan kusoo marin ruuxu mumin gaalnimo ku tuura oo ku riixa wuxuu lamida ah isagoo dilay muslim in la dilama lagu gaaloobi jiray ninka haa yidhi kuma khawaarij baa showina dhex fadhida intaa waa eekafta wey intaa waa waxay yidhahdeen waman rama mu'minan bikufrin xadiidkii bukhaari fahuwa ka qatlihi fahuwa ka qatlihi idan fahuwa ka qatlihi haddii ruux mu'minoo la dilay macsiyay ahayd kabiira min alkabaa'ir bay ahayd haddii la bannaystana waa lagu gaaloobi jiray idan qaacidada muxuu ahaayey luqawan waxaa weeye ana almushabbaha duuna اlmushabahi bihi ila an yakuuna almushabahu ila an yakuuna tashbihu maqluuban tashbiih maqluub ah kuma yimaaday dheheen bacdu lbalaaqiyiin kitaabka iyo sunnada shucarada iswaale iyo nimanka baasha ku xaldheeraada ee iska wareersan baa la yimaada mooyeen kitaabka rabbiga iyo sunnada nebi maxamed tashbiih maqluuba kuma yimaada wadaaddaa odhanaya calaa yati xaal nabigu wuxuu ku matalay in uu yahay ka qatlihi marka hadduu ka qatligii noqday qatliguna wuxuu ahaa macsiyo kadalika takfiru lmuminin biayri xaqin waa macsiya dhin tawiilkaasi ma aynay xadiidka iska tuurahayaan ama iska dalaail bay u daliishadeen minhaa naskana ka ah, oo dhowr macno ku yimid lacnu lmumini ka qatlihi wa takfiiruhu ka qatlihi macsiyo wey qatligaa ka weyn marka la fiiriyo usluubkan carabiga ah tashbiiha ah qatligaa ka weyn takfiirinta biayri xaqin ah hadday khayr dhibba male waa khayr qodobkaas waa inaad ku baraarugtaan khatar wey faahfaahinteeda iyo masalada tafsiilinteeda hadda geli maayo laakiin ishaaraad uma bixinay asalka afraad mise saddexaad ban marahay asalka afraad ee muhiima inaad ku baraarugtaan waxaa weeye kaafir waa kuma kaafir waxaa weeye ninka laga helay tilmaan gaalnimo oo sharcigu uu ku sheegay ama ilaahay magac dhabo ruuxi sidii fircoon iyo hamaan iyo qaaruun iyo abulahab iyo abujahl wix lala maaloo kale shareecaha magac dhabo ama tilmaan sharcigu sheegaha laga helo soomaaliya waxay tiadaa maahmaahay waa nimay ku timid iyo hee nimay ku taallo gaalnimadu ninkay ku timid iyo ninkay ku taallo waa isku mid ninkii laga helay wuxuu la mid yahay kii rabbi magac dhaboo kale qadiyadaas waa qadiya iska maxsuum muran badanna ma laha usuul muran ku jiro ayaa ii dambaysa hal qodob oo muhiima ah idinku baraarujiyo adna laftirkeedu aydan laga yaaba inaan maqal hadda ka hor waa maxay salafku ma leeyihin ahlu sunna waaljamaaca ma leeyihin madhabu khaasa fi lkufr watakfiir maya ma laha waxaan rasaa'ilka lagu lugooyey caalam alcarabi waalcajam ama wadaadada soomaliya wax badan kala baxsanayn masaladu jahalay ka yihin waa horan waa sheegay salafu saalix ma ama ahlu sunna waaljamaaca ma laha ama asxaabu اlxadiid ma madhab u gooni ah fi اlkufri wالtakfiir goormaa la yidhaahdaa hebel baa madhabkan iska leh waxaa la yidhaahdaa markaad la gooni noqoto haddaan intiina intaan tashanno aragti idinku khilaafa kulligiin maxaad odhanaysaan warkan warka xasaan way adhaysaan dhima waa warkeenni maxaad u diideen anaa idinkagala gooni noqdo soo ma aha ruuxu wuxuu ummadda kagala gooni noqdo ayaa asaga loo tiiriyaa haddaad tidhahda maalan salaada inay waajib tahay waa madhab imaam shaafici ka warama miyaa lagugu qosli mise waa laguu sacbay waa lagugu qosli sababtu maxay inay waajib tahay waa madhabka ummadda muslimiintoo dhan idaylkay ma tahay mise maaha shaafici waxaa madhabkiisa ah masaa'ilka asagu intuu ku ijtihaaday uu ku khilaafay culummadii a'imada walaalihiisa ahaa miyaad i maalig madhabkiisu waxaa weeye masaa'ilka ijtihaadiga ah ee uu kala gooni noqday fuqahadii inteeda kale warkaa inaad fahanteen baan u malay ahlu sunna waljamaca madhabkooda waxaa weeye markaad ilad waxaan kaa rabaa inaad ii keento masaa'il ku saabsan usuul baan rabaa usuul iyo dawaabit fi lkufri watakfiir ku saabsan ay ku khilaafsan yihiin dawaa'ifta muslimiinta inteeda kale ay kaga duwan yihiin warkaygu macad yahay mise waa laban yahay wadaadda allow war cad weyn aniga tabartayda aban iswaale ma arag ahlu sunna waljamaaca madhab gooni ay kala yihiin ummadda inteeda kale ee waxa fi lkufri watakfiir waxaan haynaa laakiin usuul iyo qawaacid laisku waafaqsan yahay qoyna ay ka baxeen laga wada socdo marar wada socodku uu yaraan madna uu badan laakiin madhab ay gooni leeyihiin oy la odhanhaya ninkii khilaafo waa mubtadic ma jiraan fi lkufri watakfiir usuulsha fi lkufri watakfiir haddaa idiin dareeriyo ka koowaad waxaa weeye kufriga takfiirintu waa xugum sharci ah oo waxaa laga qaadan adilada samciga ah bimacnaa qur-aanka iyo sunnada ijmaca laga qaadan iyo alqiyaas calaa dalik waa xukun sharci ah alla iyo rasuulkiisaa iskale waxaan laga qaadan adilada sharciga ee laga qaadan mahayo caqliga waa asal asalka ummadda muslimiinta o dhan baa qabta khawaarij baa qabta muctasilaa qabta ashaaciraa qabta murjia qabta zaydiya shiic waxaan qabinba ma jiro marka may odhan kartaa ana alkufra waa xukmun sharciyu yu'khadu min daliili الsamci laa min alcaqli may odhan kartaa waa madhab ahlu sunna waljamaca dabaalnimo wey iyo aqoon daro waa inaad tiraada ahlulqibl oo dhan baa qaba waxaa khilaafay madhabka wadaad la yidhaahda abulmacaali aljuwayni loo yaqaano ku caanbax imaam alxaramayn yaa qaba oo isagu yihi kufriga takfiirka waxaa laga qaadan min adilati alcaqli la min adilati اsharci ra'yigaana wuxuu ku faahfaahiyey kitaabkiisa atalkhiis fi usuuli اlfiq wadaaddo dambe oo ashaacirana waa ku raaceen laakiin ashaacirada badankeed ummadda kale ay la socdaan islaamka waad ifahanteen baan u malay asalka labaad waa maxay hadduu takfiirku iyo kufrigu xukm sharci aya waxaa laga qaadan meesha laga qaato axkaamta sharciga ah alkufr wاtakfiir yu'khad min xayثu tu'khad alaxkaam الsharciyaة اlأkhra dahaarada salaada soonka xajka weyse maxaa maxaan jabin adilada aan ka qaadanno yaan tanna ka qaadanaynaa daliilka qaطci buu noqon karaa dani buu noqon karaa waana asal ay isku waafaqeen muslimiinta oo dhan ilaa bacd اlmuctazila wa bacd الzaydiya wa bacd اlashaacira khawaarij baa kula socota muctazilo badankeed baa kula socda ashaaciro badankeed baa kula socda zaydiye badankeed baa kula socota maaturidiyo dhan baa kula socota ima dhihi kartid murjia kula socota ima dhihi karti he waa madhab ahlu الsuna waljamaca waa ay fahanteen baan u malay bacd الzaydiya wالshiica wa bacd اlashaacira waxay yidhaahdeen daliilka wax lagu takfirin ama sababka kufriga ah daliilka ka dhigaya inuu kufri yahay waa inuu yahay daliil qaطcia oon dani ahayn waana khaطأ fi الsharci wاlcaqli asalka saddexaad ee laga wada socdo waxaa weeye ama lagu kala tagsan yahay yaa la takfiirin yaa la gaalaysan hadduu ku dhaco jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ruuxa caaqilka ah ee doorteen la dirqiin ruuxa caaqilka ee caqliga maankii maskaxda aan jirin xaggana aan la qasbine asagu doorteen la dirqiin hadduu gaalnimo ku dhaco waa la bay dheh walow kaana sabiyan mumayizan hayra baaliqi shaaficiya waxay dheheen maya an yakuuna caaqilan baaliqan mukhtaaran baa shardi ah ayagu ka dhigeen saddex shardi shaaficiy jumhuur alculamaa oo dhanna maxay dhaheen labaun baa loo shardiyaa an yakuuna almukafaru caaqilan mukhtaaran doortay oon la dirqin ima dhigi karta madhab ahlu sunna waljamaca waxaa weeye ruuxa mukafarkee la tagfirinhayo waa inuu baaliq yahay oo caaqil yahay oo mukhtaar waxaan le ruu baaliq yahay waa madhab bacdi ahlu sunna mooyeene xataa ma aha madhabu jumhuuri ahlqiblaba ma ah waa khadaada jirta wey waxaa kuu soo hadhay ruuxii gaalnimada ku dhacay falki uu ku dhacay haduu yahay sariix ku yahay ku cad yahay macnaha ama uu daahir ku yahay faacilka niyadiisi iyo qasdigiisi mina la eli mahayo wa haadaa waa asal mujmac caleyh ijmaaca baqaaci baa soo guriyey xaafid ciraaqi baa soo guriyey qaraafi baa soo guriyey ibn cabdiramaan ali sheekh baa soo guurshay waa masale mujmaca umar baana xukumay fii saxiix lbukhaari qadiyada ayadaa falka aad samayseed ku dhacday ama aad ku hadashay weedhaasi gaalnimada ah hadday gaalnimo ku caddahay ama ay u badan tahay daahiran maxaad oga jeedaa iyo maxaa kugu kalifa iyo een een ma kugu dhejinaynaa falkaaba uu keensaday waad ay fahanteen baan u malayn maaha asali inay ahlusunna dhan baa leh iyo sunnigoodiiba yaa la tagfiirin cafwan yaa wax tagfiirin nin walba wax garanayo aqoon u leh wuxuu ka hadlahayo ma aha baasha ku degdegto ood khatar geliso haddaadan garanaynin rabbigaa wuxuu ihi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun maa inaan idin lehay baasha ku hayle waxaa waye masaa'il usuul baan ka hadlahaya nimaan wax garanayn usan naftiisa halligin garanaya wuxuu ruuxa ku gaalaysiin unbaa gaalaysiin kara hadduu doono caamay baa allah ka dhige qolyo jadiidiye iyo murjia iskugu jirtaa waaga masalada axiya waxay dheheen waa weligii loogama horeyn wadaadka waxsana qadiyadda ayada waa jahaal waxay garanhaynba ma jiraan jumhuur ahlicilmi waxay isweydiiyeen ninka caamayga hadduu mas'alo la weydiiyo fatwo la weydiiyo caamay baa fatwo la weydiinaya caami madax weyn baa fatwo loogu yimid markaasuu masalada caamo ale wax kale ma yaqaan laakiin masalada daliilkeedu garanaya ka harsan kara hal masalo ka adag yahay masalada uu daliilkeeda garanaya ma ka fatwoon karaa bay culamadu ka niqaasheen wadaadda waxay dha fatwoon maadaama uu masaladan iyo xaadisan xukumkeeda iyo daliilkeeda u yaqaan qolyo kale waxay dhahan maye daliilku yahay min kitaab illaahi uu ka garanayo oo min sunati nabiyina moxamed wuu fatwoon hadday ijmaac iyo qiyaas gashana uu iskaga aamusa maxay yl kitaabka sunadu way ka sahlanyin ba adilada kale laba qowl ma haysaan hal qowl baa wuxuu leeyahay maya caamay hawshaas looma ogolo jumhuurulculamaa maxay qabaan marka caamaygu inuu fatwoon karo muxuu fatwoon mas'aladu yaqaanay la socoada caamada soomaliyeed ma sahlan hawshoodu caamada soomaaliyeed cilmi dhagood baa ka buuxa waxaanan u malayn inay yihiin cawaamta muslimiinta cawaamta ugu aqoon badan ilaaqan caamaygeenna markuu meelaha xajki iyo cumrada tagay meelaha wareego wuu la yaabay dadka soo xajinaya wax wadaadaha la weydiin sacuudigo caamadood waxaa la yaabay culammada waxay weydiinhayaan wax lacibsakiiro wiilkeenna sagaal jirka uu garan oo ku qasday baa maanta cun lagu wareejin sheekh eesh maxaan ka dha fiik allah yactiika alcaafiya saabal noo caamada soomaaliya waa culumo haddaan la iswaalayn carwa kaasa masaa'ilka waaweyn ee diiniga caamay soomaalida oo lixdan jir ama toddobaatan ama konton jira weydii dhammaan wuu ka jawaabi masaa'il yaroo daqiiq ah yaa ku istaagi weliba masaladu hadday zaka ku saabsan tahay ama jiraaxi iyo jinaayo ku saabsan tahay ama furiin iyo guur ku saabsan tahay uba ka fatwan karaa caamiga soomaaliyeed way fahanteen baan u malayn idan waxaan u jeedaa culummadu ragga masalada ka hadlaya soo uri waxaa ka mid a ah alimaam ibnu salaax fii kitaabi adab اlfatwa wاlmustafti wاlmufti wuu kaga hadlay ibnu qayim baa kaga hadlay iclaam اlwaaqiciinka faa'iidada labaatan iyo koobaad mise labaatan laba mujalladka u dambeeya ka akhriya war masale masale mashhuura wey waagida markay warka din waxaa ihi sheekh ibn baas ka warrama muxuu ah waxay dhawan nin imaama caalima imaaman yuqtadaa bihi saas ahaa asagaa wuxuu ku faahfaahiyey kitaabka sharxu kashfu shubahaat ninka caamiga inuu wax gaalaysiin karo wax takfiirin karo asalkee sheekhu ka duulahaya wuxuu ka duulahaya caamaygu wuxuu garanaya hee wuu ka jawaabi karaa wuxuusan garanayninna inuu ka aamusaa waajib diintu waaba sida fuqahadu maxay idhaahdeen ninka caamayga ummadda khayr iyo wanaag ma fari karaa hal lahu an yaxtasiba fi اlamri biاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkari waxay dhaheen haa masalo hadday masalo weyn oo daahir ah war salaada ha la tukado war soonka ha lagu war zinada waa xaaraan war khamraha laga war ribada hawlaha caamiguso ma yaqaan walaa taqrabu zina caamayaan aqoonin ma jiro inahu kaana faaxishatan hoostu kaa gelinaya wa aqiimu salaata wa aatu zaka caamay aan daldayni miyaa jiro macnaheed aan garanayn waxay dheh masaa'ilka waaweyn ee alamr bilmacruuf wanaacimi ku saabsanee caamada ay garanayso ummadda way farhayaan wayna ka reebahayaan ushuuna qaadano ilahay ka cabsuulaya suuqu dhexmari yaamur wayanhaa masaa'ilka laakiin qarsoon ee khafiga ee culimo indha caama aysan geli karin u dhaqaaqi mahay yidhahdeen warkaa war saxan maya mise ma saxan idan yaa waxba kugu lugoynayna waa ruux wax takfiirna waxaa weeye ninka garanaya wax ku takfir haddii kale bannaankaa u carar maxaa kuu soo hadhay waxaa kuu soo hadhay oo meesha yaalla ahlu qibla yay yihiin ahlu qibla ma aha nin walbo qiblada u jeedsadee waa ninkii muslima xukman aw xaqiiqatan sidaa darteed niman lagu ijmaacay inay gaala yihiin baa qibladeena u tukada waa kuwe munaafiqiin soo ahlulqibla ma ah muxuu yahay ma muslimiin ba mase waa gaalo xaqiiqatan gaalo wey ahlu qibluhu ma aha walba intuu biyo isku qoqoyo halkaa u jeedsadee waa ninkii sharciga ilaahay marka la fiiriyo muslim iyo iimaan laga helo waa inuu isfahanaan u malay saa darteed qadaayaadka waa khaldaa dadka waa lagu wareeriyaa ha ku wareerin waxaa ku yimid ruuxa maanic baa jira maaniculkufri goormaa la ictibaariyaa waa marka ruuxa laga helo ma aha marka la malaynayo bimacnaa ixtimaal baan u jeedaa way dhici kartaa ma aha haddii ruuxu jahli loogu cudurdaaro la hayo ama tawiil loogu cudurdaaro ama ikraaha iyo caqli darre iyo lagu hayo waanu cudurdaaraynaa laakiin way dhici kartaa looga waaban mahayo sababkii xukumkiisa in la siiyo haddii k laakiin la malaynhaya mala muctabara ama la ogyahay la tagfiirin maayo waa inu isfahanaan u malayn usuusha waaweyn ayaa laga duulaa hal asalun baa kuu dhimanoo maxaa kufri noqon kara maxaase aan noqon karin qowl walba iyo ficil walba oo shareecadu kufri ku sheegtay baa kufri ah haddaan saarif jirin qowl walba iyo ficil walba oo shareecadu ay tiri ninka sameeye naarbu ku waarahayaa biduuni saarifin asna waa kufri qowl walba iyo ficil walba oo sharcigu ku sheegay inuu acmaashoo dhan duminhayo uu burinhayo biduuni saarifin asna waa kufri saddexdaa toosh baa la qaata lagu baaraa afcaasha iyo aqwaasha kufriga saddexdaasaa lagu fiiriyaa maxaa lagu sugaa kufriga waxaa lagu sugaa wasaaishii lagu sugi jiray axkaamta kale wasaa'il ibaat makhraati ictiraaf istifaada ilaa wixii la halmaala idan waxay khulaasada ku soo aroortay kufriga takfiirintu waa xukun sharciga allahna iska leh adiladan loogu laaban culummaduna masaailku qaybay isku waafaqeen iyo qaybay ku kala tageen weeye madhab la yidhaahdo waa madhab ahlusunna waljamaaca oo kufri wa takfiir ku saabsan ma jiro oo khaas ah dawaabid lkufr cinda ahli sunna waljamaca waxba kama jiraan hadda ma idiin soo sheegay dawaabid lagu kala tegay cadam اlbuluq waa maanic cinda shaaficiya albuluq waa shardi cinda shaaficiya wa cinda اljumhuur maanicna maa shardina ma ah waad hawsha ayaa laydinku wareegin waxaa ii dhiman insha allahu tacaala wax yaroo ku saabsan salaad maadaama aynu ka hadlay kitaabkan salaad buu ku saabsan yahay kitaab walboo salaad ku saabsan in loo daryeelo lagu dadaala waa muhiim lannu salaaddu waa asaaskii diinteenna waa rugni asaasi ah waana aakhirka u dambeeya diinteenna waa hawl culus waa in la daryeelo lagu dadaalo la barto waxaa ka sii daran haddii lagu yidhi kitaabku wuxuu ku saabsan yahay qaabkuu suubanuhu salawaatu rabbi wasalaamu u tukan jiray way ka sii daran tahay salaaddii oo qiimo badnayd yo haddana wuxuu sheikhu yidhi waa sifatu salaati اnabiyi min atasliimi ila اtakbiiri kaanaka taraaha waa hawl culus min atakbiiri ila tasliimi kaanaka taraaha waa hawl markaa u baahan in wakhti badan lagu bixiyo ruuxa muslimkaa uu ku dadaalo wax kaleba hadda ma hayne salaadeenni ba in la sugo oo la toostoosiyo oo lagu dadaalo laysku dayo tubtuu nabigu maray salawaatu rabbi wasalaamu caley inaynu maro waa shay muran badan ku jirin baan filahayaa lagama maarmaana in dhagta loo jalqiyo aadna dadaalo salaadu maadaama rugni asaasi ay tahay qiimo badanna shareecadana ay ku leedahay xugum gooni a ah la siiyey gooni ah ku timi kitaaban wa sunna wa ijmaacan wa qiyaasan khulaasada hadda ayn rabo waxaa weeye salaadu in la tukado loo kala kici waayo ninka caamigaa salaad in la tukado waa loo kala kici waayo masaajid buu tegey salaaddaa laga hadlaayo mid kaluu tegay salaaddii baa laga hadlaya mid kaluu tegay salaaddii baa laga hadlaya meesha waxaan ka fahmay buu hal la tukado in loo kala kici waayo faqiih buu ahaa marka waxaa weeye salaadu inay meel adag diinteennu kaga taallo loo kala kici waayo laakiin maxaa uu tala ah ka tegay qodobka hadda aan rabo middaa weeye maxaa uu tala ninkii ka tegay isagoo tugan karaa kaas u diiday duhurkii tukan waaye lagu kari waaye ilaahay subxaanaه wa tacaala fii kitaabihi wuxuu ku yihi fain taabuu waaqaamuu الsalaa waaatawu الzakaa faikhwaanukum fi اddiin hadday shirkii ka toobad keenaan salaadana oogaan zakadana baxshaan oo dhiibaan waa walaalihin xagga diinta ah fii suurati اlxujuraatna waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwa ninkaa walaal diineed ma ahay aayadda toobana caddaysa aayadda xujadu waxay tihi muminiintu unbaa walaalo ah isugee maxaa ka soo booday mantuuqa naska cad ee suurat اlxujuraat iyo mafhuumka suuratu tawb marka ad ku qabaato maxaa soo booday ninkaan tukanayn inuusan mumin ahayn muslimna ahayn wadaaddu waxay dhahaan almucallaqu bishar cadamun cinda cadamihi shaygii shardi lagu xidho ma jiraan haddii shardiga la waayo inaad walaal diineed tahay waxay ku xidhan tahay inaad shirkiga ka soo baxdo oo salaada aad tukato oo zakada aad dhiigto soo saa kuma hadii haddii shirkina aad ka soo bixi weydo salaadna oogi weydo zakana dhiibi weydo aday kugu waajibtay maxaa meesha ka soo baxay inaadan ahayn akhfi diin axaadiis badanoo xadiidkii burayda kii jaabir maxaa ku yimid bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa laysa bayna alcabdi wاlkufri ilaa tarku salaa gaalnimo iyo adoonka waxaa u dhaxeeya salaada ka tegiddeeda waa nusuustii ku timi sunnada xadiidkii thawbaan bayna alcabdi wa bayna alkufri wاliimaan aلsalaa faida tarakaha faqad ashraka xadiidka burayda laftirkiisa waa ku alcahdu اladii bayna wa baynahum tarku الsalaa faman tarakaha faqad kafar nusuus cadcad baa ku timid oo meel looga leexda aan lahayn axaadiid badan baa ku yimid waxaad ku dartaa nusuusta tidhi salaadu waa aakhiru diin waa shayga u dambeeye diinkiina ka tegi doontaan ninkii salaad ka tegey waxaan leenahay inta kalena u ka so teg horan ka soo tego ninkii aakhiru diin ka tegey faqad taraka jamiicahu shayga u dambeeyey nin ka taga wixii ka horrayso kama soo tegin kitaabkii sunnadii intaasay caddeeyeen ijmaaca ku yimid alimaam isxaaq bnu raahuya wa qablahu cabdullahi bnu shaqiiq alcuqayli ayuba sakhtiyaani ibnu taymiya jamaaca min ahli cilmi alimaam alqasaab fii kitaabi annukat waxay soo guriyeen saxaabadu iyo muslimiintu inay ku ijmaaceen wuxuu ujeedaa khilaafka xadiidka horti baa loo jeedaayo inay ku ijmaaceen ninkii salaad ka taga inuusan muslim ahayn saxaabadu halkaasay mareen war dambeoo ka dambeeyeoo taabiciin aakhirkood iyo fuqaha dambe iyo ha ku lugu-in fuqahadeenna markaan u nimaadnana axmed bn xambal asagoo almashhuur min madhabi waxaa weeye riwaayada caanka ah inuu ninka salaad ka tago usan islaan ahayn asna saasaa laga wariyaa shaafici laba qowl baa laga wariyaa maali qowlkiisa iyo shaafici qowlkiisa waxaa ictibaariyey alimaam طaxaawi fii kitaabihi ikhtilaafu اlculamaa waana nas ku qoran shaafici iyo waxay qabaan buui inuu taarikhsaadku murtad yahay tajri caleyh axkaam murtadiin annaga xanafiyadun baa khilaafnay buui annaga xanafiyadun baa khilaafnay axmed maalik iyo shaafici laba qowl baa laga wariyaya shaafici maaligna almaxfuud cinda muxaqiqi asxaabi waa inuu takfiirintiisa wey xataa hadday kulligood israacaan afartooduba khilaafkooda inuusan muctabar ahayn baa muuqanaysa hadday saxaabadihee ay meel mareen inagu yaa inuu culmo ah saxaabadii ardadii nabi maxamed qiyaasku wuxuu keenayaa nin kasta ka taga inuusan muslima ah. haddii ibliis sujuud la yidhi uu ku gaaloobay oo uu diiday salaada ilahay ninka lagu kari waay ka waran hal sujuud baa laadam u sujuud maya buuri rabbigaa u sujuud kiidida ka waran ibliis muxuu eeday baad tidhaahdeen aadam u sujuud anaa ku amray wuu diiday fakafar adigu waxaa lagu kari layahay allihii ku abuuray ee aadam iyo ibliis ba abuuray u sujuud waxaa tihi maya ma sujuudahayo kaafir baa tahay baa le qiyaasan calaa hada alqadi qiyaasku iyo ijmaacu iyo sunnadu iyo kitaabku halkaasay mareen salaaddu marka waa in aada loogu dadaalo ummaddana laga dhaadhiciyo ee dadkana la baro wey intaas waa tarjamadii sheekha ee mulaaxadaadka sheekha loo gudbiyey iyo salaada xukumkeeda wixii intaa ka dambe waxan uma inaan darsigeena iska bilaabanayno khulaasada marka manhajyadan ku socon doono kow muqadimada dheer ee kitaabka ka horeysa ma akhrin doono muqadimo dheer baa ka horeysa kitaabka inaan akhriyo oo ma arko ninka arday asagoo fahmi kara soo mutaalacaysto macno badanoo hadda idhankaga sii xidhan ma jiro wakhtiguna waa gaaban yahay waana iska yaryahay qodobka labaad shan beri buu cashirku socon doonaa sabti laga bilaabo ilaa arbacada haddii alla yidhaahdo wixii asile eed qabtaan ee cashiraha dhexdooda ka yimaada ama idinku soo dhaco maalinka u dambaysa arbacada ah, baynu darsiga yaraynaynaa usbuuc walba su-aalahan wakhti siinaynaa hadday jiraan haddaysan jirin cashirkan dhammaystiranaynaa marka imaamkuna waa idinkala hadlay inaad eh, dhexgalkay mudaahalada joojisaan marka xalkaa wasadka ah inaan keenaa ilo qumanaatay oo bal maalinka u dambeeya rag lama caburiye sina waad ii maagantihiine marka inaan maalinka u dambeeya arbacada ah wakti aad ku yar nafistaan wixii suuragal ah aan bixina waa ilo quman tahay eh, intaasaynu insha allahu tacala ku talagalay inaan raaciyo tacliiqaad marka istibaalu qibla baynu ka bilaabaynaa cashirka istiqbaal qibla haddii salaad loo istaago sow qiblo unama horayso marka waa sabxada waxaan filayaa waa bogga kolley aniga lixdan iyo lixaad inaan isku kitaab haysanna ma sheegi karo qaala alimaam istiqbaalu lkacba kacbadoo la qaabilo oo loo sii jeedsado kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa qaama ila asalaa rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama ila salaa salaada markuu u joogsado isu taago istaqbala kii u jeedsaday qaabila alkacbata iyo alqibla fi lfardi salaadaha waajibka ah iyo wanafli salaadaha sunnahaaba wa amara bidalika wa amara wuxuu faray sala allahu calayh waali wasalam bidalika arrinkaa in qiblada la qaabilo salaadaha sunnada iyo kuwa faradka aba uu kusoo sheegay la qaabilayo wuu faray ummaduu faray faqaala wuxuuna ku lilmusii salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey ama bi'iyey wuxuu ku yidhi idaa qumta ila salaa salaadda haddaad u joogsatood u istaagto fa asbiq ilwuduu'a weysada ku xeeldheero oo si fiican u weyse qaado uma intaa kadib istaqbil alqiblata qiblada u jeeso fakabir takbiirsoo allahu akbar dheh takbiirtu goori bay u iman doontaa marka hadda baxdigooda ha inoo dambeeyo marka sheekhu wuxuu ku yidhi nabigu wuxuu ahaa ila wuxuu soo yidhi sifadii qaabku nabigu u tukan jiray laga bilaabo xidhashada ilaa ka bixidda nabigu wuxuu ka bilaabay salaada gelideedii qibladoo la qaabilo weysadii iyo tahaaradii hawlahaas meelo kale kusoo barateen hawlaha sheekhu kama hadlaayo salaada gelideedii buu ka hadlaaya qibladoo weli la qaabilay waa hawlihii ka horreeyey weli ma aha salaad salaaddu waxay ka bilaabataa waynu gaari doonaaye xidhashada xidhashaday ka bilaabataa allahu akbar bay ka bilaabataa fuqahada badankood waxay leeyihiin takbiirta iyo xidhashadu waa min asala xanafiyana waxay leedahay takbiirtu iyo ixraamku salaada kama tirsano intaa waa inaad iska ogaataan salaada kama tirsanee waa rugni madax bannaan bay leeyihin waa hordhac iyo rugni madax banaan oo salaada ka horeeya sida dahaaradu iyo cawradoo la asturaba ay oga horeeyaan salaada salaadana ma ahay leeyihin kama tirsano takbiirat lixraam waa min aلصalاة cinda jumhuur اculama cinda alxanafiyana laysat min aلsalاة salaaddu marka takbiirta ka bilaabataa xidhashada hadda laakiin istiqbaalku waa rukni madax bannaan oo farad waajiba waana mutafaqa diyada ayada ijmac baa ku guntamay sunnada kadib in qiblada in la qaabilo ay rukni iyo waajib diina tahay wa amara rasuulku wuxuu faray bidalika in qiblada la qaabilo lilmusii salaatahu ama musii salaatihi haddii magac looga dhigado markaa idaa qumta ila salaati faasbiq lwuduu'a uma istaqbil qiblata fakabir wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayh waali wasalam fi safari socdaalka markuu socdaale uu magaalada ka taga iyo meeluhu ku nagi yahay yusallii kii tukadu ahaa cala annawaafila sunnooyinka jamcu naafila weeye calaa raaxilati gaadiidkiisa hashuu saaran yahay faraskiisa dameerkiisa baqal hadduu wato gaadiidkaas ku dultukan jira wa yuutiru waana witrin jiray calayha cala araaxila wtrka wtrku waa nooc min asala salaada qayb ka mida wey u dambeeya ama gooniba ha loo mutaxaadin la doone wayutru waa ku dul tukan jiray witriga calayha cala e, e, araaxila xayu tawajahat bihi meeshay oola jeesato ama bari ha la aado ama galbeed ha la aado ama waqooyi ha la aado ama koonfure kula meesha gaadiidku afkiisu ku aadan yahay buu nabigu iskaga tukan jiray sunooyinka markuu musaafir yahay gaadiidna saaran yahay xayu meeshii tawajahat bihi sharqan bari iyo waqarban galbeed xadiidka waa min xadiidi ibni cumar waxaan iloobay inaan baraarujiyo kitaabku wadaado badan baa wax ka qorqoroo naqdiyey niman dhaada iyo niman naqdiya wayleyihin oo axaadi ku qabqabsaday axaadiista marka kitaabka wadaadaha qaarkood ay ku naqdiyeen wixii suuragalah ay ku garleeyihiinna waa u garaabaynaa wixii xoogo ay ku kalax tageenna sheuka ka garlayna waanu minhaa xadiidkana ka mid ah qaybtan ah sharqan wa harban wadaaddaa daciifiya oo waxay dhaheen waa munkar xadiidku wuxuu ku asaxay keliya wa kaana sala allahu calayh waali wasalam fi safari yusalli اnawaafil calaa raaxilatihi wayuutiru calayha xaysu tawajahat bihi intaa unbaa sugan bay leeyihin in lagu daro harban sharqan wa harban ma sugna leeyihin waana munkar waxayna yidhahdeen waxaa la infiraaday cubaydillahi bn abi ziyaad usaamatu bnu zayd maxamed bn cajlaan intaasaa afartaa wadaad saddexdaa wadaad baa la infiraaday dheh wadaad baa la infiraaday labaatan iyo laba raawina ma aysan sheegin idan sheegiddu waa shuduud nimankuna niman sii xifdo badan ma aha warka waa daciif bay yidhaahdeen saxna sidaa ma aha riwaayada sharqan wa qarban ah min xadiid ibni cumar way ka asaxday laba ariiq baa lagu wariyaa naafic can ibni cumar iyo saalim can abihi ibni cumar ah waxay timid ayadoo min ariiqi saalim ah cabdullahi bni wahb baa wariya ariiqiisa can yunis ibni yaziid alayli can ibni shaab الzuhri can saalimin can abihi bni cumar nafsa alqadiya kaana rasul lah sl ly slam yusalii bاlleyli calى raaxilati fi الsafari sharqا وغarba yuumiu iimaءa wayutiru calayha wa kana laa yusalii calayha اlmaktuubata abu cawaana wariyey fii صaxiixihi biisnaadi صaxiixi calى rijaali shaykhayn idan waa laga fiirin karaa laba kun saddex boqol konton iyo laba raqamka ah saxiix abi cawaana wadaadahaas marka usaame ibnu zayd iyo maxamed bn cajlaan iyo cubayd ibnu ziyaad saddexdu marka wax u markhaati kacay riwaayada zuhri can saalimin can abiih ayagu marka ziyaadadu waa ziyaada maxfuudo ah saddexdoodoo laisu geeyey niman sahlan ma aha nin walbaba waa nin saduuqa cala aqali taqdiir barkoodna waa iqaad u gee marka riwaayadu saxiixa oo oon ariiqi naaficba ahayno saalim bni cabdilaahi can cabdillahi bni cumar ah marka xadiidku waa sugan yahay naqdiga loo geystana waa khaa wa fii daalika arrinka asaga ah oo in qiblada la qaabilo ah markii aan safar la joogin markii safar la joogana meesha ilaahay ku garansiiye ama neefku u dhaqaqa u tukataah yunazla qowluhu tacala wa fii dalik ishaaradu waxay u labanaysaa kii inoo dambeeya ahaa inuu nabigu sunnooyinka ku tukan jiray gaadidka dushiisa meel walbay u jihaysataana u tukan jiray wa fii dalika nazla qowluhu tacaala faaynamaa tuwallu meel walba ujihaysataan fatama wajhu llah meesha ayadaa wejigi ilaahay baa ah qibladii iyo baa ah saasay salafku ku fasireen waana sida saxda ah xadiidkan laftirkiisu qaabku sheekhu u tilmaamay xoogow mulaaxada ku jirta wuxuu sheekhu tilmaamay oo naskiisa ku cad daahirna ku ah in aayadda sabanusuulkeeda khaaska uu yahay salaada sunnada in lagu tukado gaadidka dushiisa loona jahisto meeshii aad doontay gaadidku uu usii jeedo soo sidaa ma ah xadiid macnaha ku cad riwaaya way timid min xadiid ibni cumar laakiin riwaayaadka badankood waxay ka dhigeen ibn cumar baa awili jiray oo markuu yidhi nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wuxuu ku sunaysan jiray gaadiidkiisa dushiisa meeshuu doonana u jeedsan jiray ya wuxuu ta'awuli jiray wa kaana yata'awal fa aynamaa tuwalluu fatama wajh اllah ibn cumar baa odhan jiray waxay soo gelaysaa inaad sunnada meesha doonto u tukato cala raaxila waxay soo gelaysaa cumuumka qowluhu tacaala fa aynamaa tuwalluu fatama wajh اllah ee muusan ka dhigi jirin in aayaddu ay ku soo degtay sunnada in loo tukado gaadiidka dushiisa meesha la doono waa laba kala shay inaad tiraahdo cumuumka aayaddii soo geli iyo inaad tiraahdo aayadduba maalinkaa ka hor ma soo degine waxay ku soo degto u sunnaysiga loo sunaysanayo meeshay hash u jeedsato waa laba kala baabsoo ma aha riwaayaadka badankood min xadiid ibni cumar inuu yahay min ta'wiili waijtihaadi ibni cumar bay ka dhigaan hal riwaayo oo cabdilmalik ibn abi sulaymaan uu wariyo ayaa ku cad in aayadda ay kusoo degtay ka sababin khaasin fi tanafudi cala raahila waa inu suanan u malaynaya marka aar riwaayaad in lagu daayaa yaa yaa roon sababkan waxaan u leenahay laba sabab fanigan xadiidka wuxuu ku dhisan yahay cala alixtiyaad hadihi alqaacida iska qaata qaacido fiican wey fanigan xadiidka markaad ka hadlayso wuxuu ku dhisan yahay cala alixtiyaad dadaal iyo wax iska dhowrid iyo saxro qodheer baa la yskaga tiraa intaad nebi maxamed waxaan aan la hubin oon sunna u tiirin lahayn daciifi wax lhubay ku dhisan tahay saas darteed waxay dhahaan wadaaduhu ninka muxadidkae dhabtaa ah, ha oga cabsanin inuu xadiid daciifa saxiixiyo laakiin waxaad oga cabsataa inuu daciifiyo xadiid saxiixa maxaa yeele lianna cilma alxadiid wuxuu ku dhisan yahay cala alixtiyaad sababku waa maxay alaslu cadami baa meesha yaalla nabi maxamed asal inuusan waxaan dhihin oon saxaabigu odhanin baa asal ah raawi baa ka soo guri oo yidhi wuu yidhi nabigu oo saxaabigu wuu yidhi ninka asaga ah asal buu naga soo guurshay asalku uu naga soo guurshay hadii haddaan la helay ikhtilaaf iyo idiraab iyo shaki iyo maxaa dhaawacmahaya dannigii ahaa warku inuu sugan yahay baa dhaawacmahaya maalan tusaale gaaban wadaad baa warkuushe wuxuu uhi maanta masjidkii waxay waxaasaa ka dhacay yaa kuu sheegay hebel hebelkii adig adiga kuu sheegay laba hebel oo kale iyo saddex hebel oo kale oo u warramay oon warkii sheegaynin baad aragtay soo shirku geli maayo waxaa dhi war hebel iyo hebel masaajidkay ka yimaadeen warkaa ma sheegin ad wa ka keentay asalna waxay ahayd ruuxii run sheega ama war sheegoo muslim oo caadil warka laga qaato ikhtilaaf baa yimid raawigii xifdigiisaa xoogo far ku gudan tahay kharaa-ib buu leeyahay iiraab baa yimid shaki baa yimid tawaquf baa yimid idan maxaa dhaawac gaarhaya naaqilka can اlasl wa min huna ayaa ikhtilaafka iyo iiraabka iyo shakiga iyo lagu cileeyaa axaadiita lagu cileeyaa asalkii cadamiga ahaa baana markaa xoogaysanaya marka maadaama laba sabab meesha ay jiraan riwaayaddoo iskhilaafay oo badankood waa min ijtihaadi ibni cumar ee ma aha hawlu cadeeye oo aayaddu inay kusoo sababkaa khaaska ah iyo saxaabada oo in badan dhihi jiray iyo taabiciintu aayaddu iyagu aan sabab khaasa ku soo degin waxay ku leeyihiin aayadda kusoo degtay waxayna u jeedaan aayadda macnaheeda iyo cumuumkeeda waxaa soo hoosgelaya qadiyada yudliquuna asababa waxayna u jeedaan annuzuul alkhaas bay kuu sheeg ujeeda cumuumkii macnawiga ama lafdiga lafdigaabaa soo hoosgelhaya jusiyada labada arrimood iyo asalka cadamka la isku dar waxaad moodaa in hawshaasi aysan laga xoog badan yahay wa kaana wuxuu aha suubanu sala allahu calayh wasalam axyaanan mararka qaarkood idaa araada markuu doono an yatatawaca inuu sunnaysto calaa naaqatihi hashiisa dusheeda uu ku sunnaysto istaqbala wuxuu la qaabi jiray bihaa hasha alqiblata kacbadu usii jeedin jiray fakabara waa xidhan jiray uma intaa kadib sallaa wuxuu u tukan jiray xayu meeshii wajahahu uu u jeediyo rikaabuhu gaadiidkiisa waa masale tii hore ka faahfaahsan ama ka khaasan horaan waxaan soo maray nabigu hadduu gaadiid saaran oo safar yahay inuu u sunaysan jiray meel walbo hasha iyo gaadiidka afkiisa uu ku aado galbeed iyo bari iyo waqooyi iyo koonfurba xadiidkan dambe qayd buu la yimid khaas ah muxuu yidhi nabigu hasha dusheeda markuu ku sunaysanayo xirashada hore hasha intuu sii jeediyo qiblada usii jeedin jiray markuu xidho yuu dhaqaaqi jiray soo laba kala shay ma markuu xidho qiblada uu xidho kadib ayuu galbeed u dhaqaaqay ama bari u dhaqaaqay iyo meeshuu u socday salawaatu rabbi wasalaamu calayh sheekhu marka wuxuu ka cabiray axyaanan axyaanan buu ka cabiray wa kaana sala allah alay wuxuu ahaa axyaanan mararka qaarkood ma badnayn wey marmar bay dhici jirtay buu sheekhu u jeedaay idaa araada an yatatawaca calaa naaqatii istaqbala biha alqiblata ayadu usii jeedin qiblada fakabara wuu xidhanoo waa gelahayaa uma sallaa xayu wajahahu rikaabuhu xadiidkaani sixadiisa waa la isku haystaa marka koobaad wadaadaa cileeya saddex wadaad baan arka wax cileeya ibnu qayim zaad lmacaadku ku cileeya oo wuxuu yidhaahdaa wadaad baa la infa ribci ibna caamir la yidhahdo ribci ibna caamir aljaruud ibn jaruud ama ibn cabdillahi ibn jaruud yaa la tafaruday axaadiista badankeed waxaan ku soo maray sunanka iyo saxaaxadaba ku yaalla in nabigu marba haduu gaadiid saaran yahay gaadiidku meeshuu u jeedsado ama afkiisu aaday iskaga sunaysan jiray axaadiista ma aysan kala qaadin xidhashada hore nabigu qiblada maqaabili jiray mise maya ee caam bay ka dhigtay ama mud oy idlaaqday xadiidkan tafsiil buu keena ama qayd ah ha khaldamine nabigu marka hore wuxuu u xidhan jiray macalhashiisa xagga qiblada kadib buuna dantiisi iyo dhaqaaqi jiray waa laba xadiid kala duwan soo maha xadiidkan marka ibnu qayyim waa cileeyey wuxuu ku cileeyay tafarudkaas ibnu baaalna asna sidoo kale fii sharxi bukhaari taxaawi fii axkaami اlqur'aan in la cilayna waa daciif cilayntu waa daciif darteed alimaam axmed bn xambal oo kulligoodba kaga aqoonba masalada wuu xujaysan jiray xadiidka wuuna sugi jiray ayb waana xadiiu anas xadiidkan waa la weydiiyey wiil ibn hani baa weydiiyey abu daauud baa daad weydiiyo weliba xadiidka uu ku dhex sheegay haddaan gaadid saara uun sunaysanay imaam maxaan samayn wuxuu ihi waxaad yeeshaa hasha iyo nafka gaadidkeeda wadato qiblada usii jeedi salaada xidho kadibna meeshaa doonto u dhaqaa calaa xadiii anas bu binaaan calaa xadiii anas waana xadiidka haddaan hayno istaqbala biha alqibla fakabara uma sallaa xayu wajahu rikaab xadiidkan buu ka hadlaya marka imaam axmed xambal wuu saxiixay xadiidka waxaa kaloo saxiixa alimaam alqurطubi fii tafsiirihi waxaa saxiixiyay alimaam الnawowi fii sharxi اlmuhadab xasan buu ka dhigay waxaa kaloo saxiix yeelay sanadka xukumay ibn malaqin fii kitaabi albadr اmuniir wa khulaasaة اlbadr wa kadalika xaafid bn xajar asaguna wuu taxsiiniyaa buluuqa iyo talkhiiskaba marka aimo badan baa marka taxsiininaya sheekhu hoostaas wuxuu ku sheegay oo uu tilmaamay in markaa tirmidi eh, cafwan waxaan ujeedaa inuu eh, eh, ninka la ihahdo ibnu sakanna uu saxiix yeelay waa sax abu cali ibnu sakan kitaabkiisna wuu saxiix yeelay mulaqan wuu sheegay cabdilxaq alishbili asna wuu sheegay idan cabdilxaq alishbili abu cali ibnu sakan iyo ibnu mulaqin qurtubi nawowi xaafidna xajar iyo axmed oo kulligoodba ka horeeyey xadidku xadiid sugan wey sheekhu waan ku waafaqsannaha xadidku inuu sugay laakiin waxaan ku diidannahay axyaananta maxaynu ogu diidannahay axaadiista hore muطlaqay ahayd xadiidkanna waa muqayid in laga dhigo labada xadiid min baabi اlmuطlaqi wاlmuqayadi ama min baabi اlmuطlaqi wاlmuqayidi baa fiican oo axaadiista hore ee ti nebi maxamed wuxuu u sunaysan jiray hashu meeshay usii jeedo ma aysan kala qaadin xidhasho iyo xidhasho la'aan ma idfahanteen xadiidkan laakiin tafsiil buu keenay in nabigu markuu xidhan hayo uu u xidhan jiray qiblada kadibna u jeedsan jiray meeshuu doono waxaa saxa cumuum meesha kuma jiro axaadiis hore waa ficil cumuum kuma jiro kana waa ficil cumuum kuma jiro waa min baabi xamli mulaqi cala almuqayidi aw cala almuqayad kii wax qayda ama la qayday in lagu xambaaraa saxa oo la yidhaahdo waxaa laazim ah markaad sunaysanayso gaari dushii diyaarad iyo baabuur iyo hal iyo rati iyo wax la halmaala aad ku dul sunaysan marka koobaad haddaad awooddan aad u xidhato xagga qiblada kadibna aad u jeedsato meeshii gaadidka u socday saasaa sax ah axyaanan meesha ma imanayso waa ila waa min baabi xamli muطlaqi cala lmuqi waana sida uu maray alimaam abu cabdillahi alqurطubi fii tafsiirihi walaa tacaaruda bayna alxadiiثayn bal inamaa huwa min baabi xamli اlmuطlaqi cala lmuqayad huwa sawaab hada huwa sawaab saasaa saxa marka usuusha la fiiriyo qawaacid usuul fiqi la eego saasaa quruxsan waana sida axmed uu fatwooday axyaanan taasi ma waafaqsano midnaba fuqahada fuqahadu oo maalik isagu wuxuu qabaa sidaa mutlaqa in lagu tago oo salaada bidaayadeeda iyo nihaayada meeshii gaadidka u sijeedaa u tukato laakiin shaafici fii qowlin lahu abu thawr axmed yaa xadiidkan anas ee mufasilka aqaba ah maali qurطubi oo maalika wuxuu yidhi wa qowlu shaafici huwa صaxiix ma xadiidkaa taageeraya qaliidu min baabi xaml mudl cala muqayad xadiidkuna waa saxiix wuu asaxay amaa dilaaladiisaan sheekha ku diidana inuu yidhaahdo axyaanan axyaanan sax ma ah macnaha inaad fahanteen baan u malaynay haddii la awoodi waayo oo hashii aadan sii jeedin karin oo jagu balaayo khariban ay tababayr qabto ama madax adagba gaadhigana adu aadan wadaninoo darawal aan waxba kaa dhagaysanoo khayrdan u wato markaa laguma haysto waxaan ka hadlaynaa markaa adugu wixii kontarooleysaa laga hadlaaya way fahanteen baan u <clears throat> wa kaana sala اllahu alay waslm rasulka ilah wuxuu ahaa yarkacu kii rukuuca oo yasjudu sujuuda calaa raaxilati hasha dusheeda gaadidka dushiisa iimaaan midaarid bira'si madaxa u ku midaarayo madaxuu saa u fooranaya ma saarayo hasha dusheeda oo madaxayba kugu dhufade neefku waa dhaqaaqahaya laakiin waa midaarid wey madaxaad foorarin ayib wayajcalu sujuuda sujuudda wuxuu ka yeeli jiray akhfada mid ka hooseeya min arukuuci rukuucda horaanba way kala hooseeyin sooma rukuucna sidana ahayd sujuduna dhulka la tagahay haddana gaadiidka dushiisa waad kala hoos marin rukuucna saas haddii sujuudana waad yar degaysaa ayib waa intilaa wafataqu llaha ma wa kaanada dambe ha jooga hada bilahi towfiiq